ilaahay uu yahay ay muwaxadan mid la keliyaynaayo uu yahay ama munfaridan xaaluu keligii yahay wallow way jeesanayaan calaa adbaarihim dabooyinkooday u jeesanayaan oo dibbay u yaacayaan wallow way jeedsanayaan gaaladu calaa adbaarihim dabooyinkooday u jeedsanayaan nufooran yihiin naafiriina qaar yaacaaya ay yihiin ayay dib u jeedsanayaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi waidaa dukira allahu haddii ilaahay la xuso waxdahu xaaluu yahay muwaxadan mid la keliyaynaayo uu yahay ishma'azat waxaa markaa cidhiirtoomaysa ishmi'zaadka waxaa la yidhaahdaa in markaa la diiqadoodo oo la cidhiirtoomaa la yidhahdaa ishma'azat waxaa cidhiirtoomaysa oo quluubu ladiina qalbiyadii kuwii laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynayn yacni dadkaan aakhiro rumaynayna gaalada ah ayaa qalbiyadoodu cidhiirtoomaysaa tawxiidka inay ka cidhiirtoomayaan oo ka diiqadoonayaan waidaa dukira aladiina min duunih waidaa dukira haddii la xuso la sheego aladiina kuwii min duunihi ilaahay ka sokeeyey idaa hum yastabshiruun waaba iyagii oo bushaaraysanaya ririyaaqaya waa iyagii oo farxaya oo bushaaraysanaya bimacnaa shirkiga iyo gaalnimada waa ku farxayaanoo waa ku riyaaqayaan tawxiidkana waa ka diiqadoonayaan oo waa ka cidhiidhtomayaan kaanahu musiiba inay qaala tacaala ilaahay wuxuu idhi dalikum kiinaa la soo sheegay biannahu wuxuu ku dhacay inuu arrinku idaa duciya allahu haddii ilaahay la baryo waxdahu xaaluu keligii yahay kafartum aa kufrinaysaan oo gaaloobaysaan wa in yushrak bihi haddii loo shariig yeelo cid kale lala wadaajiyana tu'minuu waa rumaynaysaan faalxukmu xukunku lilaahi ilaahay buu u sugnaaday ilaahaasoo alcaliyi kii koreeyey ahaaday ee alkabiiri weynida badnaa marka aayadahan saddexda ah ilaahay waxau inoogu sheegayaa dadka gaalada ahi tawxiidka inayna raalli ka ahayn ayna ka diiqadoonayaan oo ay karaahiyaysanayaan oo ay ka cidhirtoomayaan shirkiga iyo gaalnimada marka la sheegana inay ku farxayaan oo ku riyaaqayaan oo bushaaraysanayaan taasna dad fara badan ayaa noocaas xaalkoodu yahay marka la yidhahdo ilaahay oo keliya ha la caabudo war cid kale yaan la caabudin war noocyada cibaadada dhammaanteed ilaahay ha loo gaar yeelo oo cid kale yaan la gargaar weydiisan cid kale yaan la baryin cid kale yaan wax loo qalin cid kale yaan loo nadrin cid kale yaan la tala saaran noocyada cibaadada dhammaanteed ilaahay ha loo gaar yeelo dad baa ka diiqadoonaya amroor marka la yidhaahdo weli hebel iyo sheikh hebel yani sidan ahaa caalamka o dhan buu ka warqabaa cidda markaysaga yani baride u yeedhatana waa u gargaaraa beri iyo bad wixii yani meeshii looga yeedhaba waa u gurmadaa arlada waxaa weeya meel walba waxa ka dhacaya waa daalacanaya waa ka warqabaa dad baa farxaya oo mabsuud bay noqonayaan taasi waxay tilmaamaysaa yani sida gaalnimada ay ugu fog yihiin bay tilmaamaysaa waayo tawxiidkii haddii laga diiqadoodo shirkigiina lagu farxo dee wax islaamnimo la yidhahdaa meeshaa ma taalo ruuxa sidaa samaynaya muslim ma aha waa kaafirun billah waa mid ilaahay ka gaaloobay aayaadkan shiikhu wuxuu u arooriyey erayga waxdahu baa ku jirta saddexda aayadoodba marka waxdahu maxay tilmaamaysaa ay muwaxadan xaalu ilaahay yahay mid la keliyaynaayo haddii la keliyaynayo maxaa xasilaya mid wax keliyaynaya iyo mid la keliyaynayo allah ah iyo keliyayntii oo tawxiid ah marka tawxiidku muxuu noqonayaa waa keliyaynta ilaahay la keliyaynaayo marka allah in la keliyeeyey waxay tilmaamaysaa tawxiidna in lala yimi marka tawxiidkii daliil bay u tahay can ibni cabaasin cabdillahi bni cabaas waxaa laga soo wariyey radia allahu canhuma cabdullahi iyo aabihiiba ilaaha raalliha ka noqdee ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam in rasuulki ilaahay lama bacaa mucaadan markuu diray mucaad ila alyamani yaman u diray qaala lahu wuxuu ku yidhi inaka taqdumu calaa qawmin adigu waxaad u tegaysaa calaa qawmin duul baad u tegaysaa min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mid a falyakun ha noqoto wala maa tadcuuhum ilayhi awala maa tadcuuhum ka ugu horreeya aad ugu yeedhaysaa falyakun ha noqoto awala maa kii waxa ugu horreeya tadcuuhum aad ugu yeedhayso ilaa an yuwaxidu allah inay ilaahay keliyeeyaan ha noqoto awalu iyo awala mid walbaa la dabdiya falyakun walu maa tadcuuhum ha noqoto ka ugu horreeya ugu yeedhaysaa ilaa an yuwaxid اllah ilaahay inay keliyeeyaan ha noqoto akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidka soo saaray oo ku soo wariyey fi tawxiid kitaab tawxiid oo saxiixiisa ka mida ah, waa kitaabka ugu dambeeya saxiixu lbukhaariga wa aakhiru kitaab yani bukhaarigu wuxuu ka kooban yahay toddoba iyo sagaashan kitaab buu ka kooban yahay saxiixu lbukhaarigu aljaamic saxiix marka kitaabka ugu dambeeya toddoba iyo sagaashanka kitaab waa tawxiidka kitaabu tawxiid wlafdu lahu lafdigu iyo erayadani bukhaaray u sugnaatay waa muslimun muslimna waa soo saaray fi liimaani kitaabu liimaan oo saxiixiisa ka miduu ku soo saaray waa kitaabka saxiixu muslimka ugu horeeya aljaamic saxiix muqadimada marka laga yimaado awalu kitaab waa kitaabu liimaan oo saxiixulmarkaa muslimka wuxuu ka daliishanayaa ilaa an yuwaxid اllah waxaad ugu yeedhaa inay ilaahay keliyeeyaan waxa ugu horeeyaad ugu yeedhaa ha noqoto inay allah keliyeeyaan oo bimacnaa keligii caabudaan oo wuxuu la gaarka yahay u gaar yeelaan marka tawxiidkii bay daliil u tahay waayo ficilkii waxaa laga soo ishtiqaaqay dee masder masder baa laga soo dhambalay marka masdarkiina wuxuu noqonayaa tawxiid buu noqonaya marka tee tawxiidkii daliil bay u tahay can ariq ibni ashyam radia allaahu canhu saxaabigaa ariq la yidhahdo waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sal allahu alayh wasalam waxaan maqlay rasuulki ilaahi sal allahu alayh wasalam bimacnaa hadalkiisii baan maqlay yaquulu xaaluu odhanaayo man waxad allaha kii ilaahay keliyeeya oo bimacnaa keli u ictiqaadiya keligiina caabuda kelina u nisbeeya wa kafara ka gaalooba bimaa yucbadu ka la caabudo ka gaalooba min duunihi ilaahay sokadii la caabudo ka gaalooba xaruma maalo xoolihiisu xaaraan buu noqonayaa wa damuhu dhiiggiisuna xaaraan buu noqonayaa wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allahi caza wajal ilaahay bay la jirtaayoo ilaahay baa xisaabaya ilaahay baa isku waajibiyey inuu xisaabo ilahay cidina waxba kuma waajibiso laakiin isagu wax waa isku waajibiyaa tafadulan wa akhrajahu muslimun xadiidka muslim baa soo saaray fi liimaan kitaabu liimaan oo saxiixa ka mida ah, ayuu ku soo saaray baabka weliba sideedaad wa axmedu imaam axmedna waa soo saaray xadiidka oo musnadkiisu isaguna ku soo saaray xadiisku wuxuu tilmaamayaa dhiigga iyo xooluhuba xaaraan noqoshada ay xaaraan noqonayaan waxay ku xidhan tahay laba shay shayga koowaad waxay tahay waa in ilaahay la keliyeeyo shayga labaadna waxay tahay waa in wax allo wixii allah sokadii la caabudo waa in laga gaaloobo caabuditaanka la caabudaayo caabuditaanka la caabudayaa laga kufrinayaa wakafara bima yucbadu min duunih marka waxa weeye waxay la macno tahay intaasi laa ilaaha ila allahu bay la macno tahay waayo laa ilaha illa allahu waxay ka kooban tahay laba qaybood waa nafyi iyo isbaat laa ilaha illa allah laba rukunay ka kooban tahay ruknu lwal waa annafyi waa diidmada uluuhiyada xaqaa loo diidaayo cidda ilahay ka soo hadhay rukniga labaad ay ka kooban tahay waxay tahay waa ila allah waa ihbaat luluhiyati alxaqa lilahi tacaala ilaahnimada xaqaa in ilaahay loo sugo waa ruknigeeda yani markaa labaad wey labadaa qaybood bay ka koobantahay laa ilaaha waa nafyigii ila allahuna waa ihbaatkii iyo sugistii marka man waxad allaha waxad allaha waxay la macno tahay ila allahu wa kafara bima yucbadu min duunihina waxay la macno tahay laa ilaaha ayay la macno tahay ilahay wuxuu hi faman yakfur biaaguuti wayumin biاllahi faqad istamsaka bilcurwati lwusqa laa infisaama laha labada qaybood ay ka kooban tahay shahaadada koowaad aayaddaana waa lagu sheegay qaybta koowaad oo nafyiga ah waxaa la macno ah kufriga taaquudka laga kufrinaayo qaybta labaad oo isbaatkaa ila allahu waxaa la macno ah wayu'min billah marka cid alla ciddii ilaahay ka soo hadhay caabuditaanka la caabudaayo waa in laga gaaloobaa oo laga kufriya in la caabudaa laga kufrinaya allah oo qura waa in la rumeeyaa wbadaa baynana wa baynakum alcadaawaةu wاlbagضاء abada xatى tu'minuu biاllahi waxda yani waxay yidhaahdeen atbaacdii nebi ibraahim raacday dhexdeenna waxaa ka daahirto ka muuqatay colaad iyo nacayb colaadda iyo nacaybkaas oo jiraaya ilaa ilaahay keligii aad rumaynaysaan xataa tu'minuu billaahi waxda haddii la yidhaahdo ilaahay keligii ha la rumeeyo yo siday isu waafaqaysaa xadiidkaynu soo maray arkaanta iimaanku waa lixe an tu'mina biاllahi وamalaa'ikatihi وakutubihi وarusulihi wاlyawmi اlآakhiri وtu'mina biاlqadari khayrihi wa sharih marka arkaanta iimaankae lixdaa ha la wada rumeeyo iyo ilaah oo qura ha la rumeeyo say isu waafaqaysaa jawaabteedu waxay tahay oo lagaga jawaabayaa labadu iskama hor imanayaan oo marka la yidhi ilaahow qura ha la rumeeyo waxaa loo jeedaa wuxuu la gaarka yahay ha loo rumeeyo waa tawxiidkii baa loo jeedaa ilaahnimada rabbinimada magacyada iyo sifooyinka aluluhiya wrububiya walasma wasifaat saddexdaa umuuroodba in loo keliyeeyo loo rumeeyo ayaa laga tilmaamaya xataa tu'minu billahi waxdah xadiikii wafdigii cabdulqaysna waa kii tilmaamayey nabigu markuu yidhi sal اllahu alيyه wasalam amurukum biarbac yani waxaan idin amrayaa afar waxaan idin amrayaa an tu'minuu biاllahi waxdah ina allah keligii rumaysaan baan idin amrayaa markaasuu nabigu wuxuu yihi sal اllahu alيyه wasalam atadruuna ma liimaanu biاllahi waxdah ma garanaysaan muxuu muxuu yahay iimaanka ilahay keligii la rumaynaya markaasuu nebigu fasiro shahaadatu tawxiid buu ku fasiray ashhadu an laa ilaaha ila allah qirista la qiraayo mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane sidaasuu rasuulku sal allahu alayh wasalam ku fasiray xadiidkan arkaanta lixdaa ah sheegayana dee umuuraha kale la rumaynaayo hadday tahay maalinta qiyaamada hadday tahay malaa'igta hadday tahay nebiyada dee waxa weeye looma rumaynaayo inay tawxiidka wax ku leeyihiin oo allaha lala caabudayo looma rumaynaayo malaa'igta waxaa la rumaynayaa khalqi ilaahay abuuray oo nuur laga abuuray inay yihiin oo ilaahay ateecayo aan caasiyaynin uluuhiyada iyo rabbinimadana aan waxba kulahayn ilaahayna wuxuu faro yeelaayo o fulinaaya inay yihiin baa loo rumaynaya kuwii magacyadooda inoo sheegayna magacyadoodaa la rumaynaya kuwaan magacyadooda inoo sheeginna ijmaal iyo duuduub baa loo rumaynaya nebiyada waxaa loo rumaynayaa inay yihiin yani bini aadam oo ilaahay u waxyooday yani kutub iyo markaa waxaa risaalana u dhiiday ha ahaado nebigaasi rasuulna ha ahaado ama rasuul yaanu ahaano yani kitaab gaarayaan la siin ee shareeco nebi hore ha jadiidinayo ama ha cusboonaysiiyo ha cusboonaysiinayo ama cid aan gaalo ahaynba ha loo diraaye marka almuhim iskama hor imanayso ilaahay keliga ha la rumeeyo iyo arkaanta iimaanka lixdaa ha la rumeeyo waayo ilaahay keliga ha la rumeeyo waxaa looga jeedaa waxiditaanka ilaahay la waxidaayo la keliyeynayo kelinimo loo ictiqaadinayo marka man waxad allaha ma waxa looga jeedaa ilaahay isagaan waaxid ahayn oo keli ahayn baa dadku waaxid ka dhigayaa miya maya yani waaxid noqoshada ilaahay uu waaxidka yahay ee kelida yahay kumay dhicin bijacli jaacilin cid ka yeeshay yeelitaankiisa kumay xasilin ee ilaahay weligiiba waaxid buu ahaa laakiin maxaa laga tilmaamaya ilaahay baa la keliyaynayaa waxaa loo jeedaa waa loo ictiqaadinayaa waa loo rumaynayaa inuu keli yahay keligiina waa la caabudayaa kelinimona waa loo nisbaynayaa saasaa looga jeedaa marka macnaha man waxad allaha saasay noqonaysa intanna waxay la macno tahay saynu sheegnayba man waxad allaha wakafara bima yucbadu min duunih laa ilaha ila allahu bay la macno tahay saas aawadee xadiiska cabdullahi bni cumar waata uu nabigu yihi sal allahu alayh wasalam bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah riwaayaadka qaarkood oo saxiixa waxaa ku arooray inuu nabigu yihi sal allahu alayh wasalam bunya alislaamu calaa khamsin calaa an yucbad allahu wayukfara bima duunahu islaamnimada waxaa lagu dhisay shan tiir kow waxaa lagu dhisay in allah la caabudo wayukfara bima duunahu lagana kufriyo laga gaaloobo waxa allaha ka sokeeya bimacnaa in la caabudaa laga gaaloobaya marka waxa weeye waxad allaha wakafara bima yucbadu min dunih waxay la macno tahay laa ilaha ila allah wuxuu sheikhu hadda ka daliishanayaa waxhado maadaama la yidhi ficilkana master laga soo ishtiqaaqo laga soo dhambalay waxaa laga qaadanayaa tawxiidkay daliil u yahay xadiidkooda can ibni cumara cabdulahi bni cumar waxaa laga soo wariyey radia allahu canhuma ilaa raalliha ka noqdo cabdullaahi iyo aabihii cumar ah eh. can nabiy sal اllahu alayh wasalam isagoo nebiga ka warinaya qaala inuu yidhi nebigu sal اllahu alayh wasalam bunya alislaamu calaa hamsin waxaa lagu dhisay islaamnimada shan baa lagu dhisay bimacnaa shan tiir ayaa lagu dhisay calaa an yuwaxad allaahu waxaa lagu dhisay in ilaahay la keliyeeyo bimacnaa kelinimo loo ictiqaadiyo keligiina la caabudo kelinimona loo nisbeeyo wa iqaami salaati iyo salaada oogisteedaa lagu dhisay wa itaa'i zakaati iyo zakada bixinteedaa lagu dhisay wa sawmi ramadaana ramadaan in la soomo ayaa lagu dhisay waalxaji iyo xajka ayaa lagu dhisay akhrajahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo saaray waa muslimun muslimna waa soo saaro saxiixiisu ku soo wariyey walafdu lahu lafdiguna muslim buu usugnaaday marka xadiidkana waxaa ku jirta calaa an yuwaxad allahu qultu sheikha markaa kitaabka qoray waxa uu yidhi wasaabi xafidahu llah fii hadihi aladilati daliiladan waxaa ku sugan raddun radin la radinaaya ku sugan oo hadalkooda la tuuraayo cala aljuhaali kuwa wax magaratada ah aladiina kuwaasoo yunkiruuna tawxiida tawxiidka dafiraaya yani adilada aayaadka iyo axaadiistaasaa radinaysa wuxuu uga jeedaa tawxiidka inkiraaya dadka qaarkood baa waxay yidhahdaan lafdiga tawxiid la yidhahdaa lafdi sharciya ma aha oo aayaadkiiyo axaadiista kuma soo aroorin waa lafdi isilaaxiya oo la dejistay oo dib lagala yimi laakiin lafdi aayaadkii axaadiista ku yimi oo sharciya ma aha waa lafdigaa la iska bilowday oo isilaaxiga ah lafdiga sharciga waa maxay marka la yidhahdo waxay odhanayaan iimaan baa sharciya ereyga iimaan lafdiga sharciga waa kaas laakiin tawxiid lafdi sharciya maaha warka ay sheeganna waa hor baatila waayo ereyga tawxiid la yidhaahdana waa lafdi sharciya oo nusuusta ku arooray aayaadkan iyo axaadiistan aayaadkan iyo axaadiistan uu shiikhu soo arooriyeyna daliil bay u yihiin ha yeeshee kuma sariixaho kuma cadda aayaadka iyo axaadiista uu shiikhu soo arooriyey kuma cadda laakiin waa ku tusinayaanoo daliil bay u yihiin laakiin waxaa loo hayaa adilo sariix ku ahoo ku cad baa loo hayaa sida xadiidka tirmidigiiyo soo wariyeen yukhraju min annaari naasu min ahli tawxiid xadiiskuna waa xadiid haabit oo nabiga sal allahu alay wasalam ka sugan wuxuu nabigu yihi sal allahu alayh wasalam waxaa laga soo bixin doonaa naarta naasun min ahli tawxiid dad ahlu tawxiidka ka mida ayaa naarta laga soo saari doonaa bimacnaa marka hore inta la geliyo dembiyadooda lagu geliyo ayaa marka dambe looma daynaye waa laga saarayaa oo marka dambe jannaday ku dambaynayaan marka xadiikaasi wuxuu tilmaamayaa naasu min ahli tawxiid marka ereygii tawxiid oo masderka ahaa waaba ku cadina waxaa kaloo u daliila xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ee jaabir bnu cabdilah uu odhanaayo falabaa rasuul lahi sal allahu alayh wasalam bitawxiid rasuulku wuxuu ku talbiyaystay tawxiid buu ku talbiyaystay oo labayk allahuma labayk labayka laa shariika lak yani waxa weeye waa tawxiid oo laa shariika laka waxay la macno tahay yani waaxid baad tahoo wax wax kula wadaagaa ma jiro yani markaa ku tusinaysa marka jaabir ibn cabdlah wuxuu ku magacaabay tawxiid buu ku magacaabay xadiikana muslim baa saxiixa kusoo wariyey waxaa kaloo u daliila xadiidka imaam axmed musnadkiisa kusoo wariyey ee isaguna haabitka ah ee rasuulka sal allahu alay wasalam ka sugan ee ruuxuu nebiga u imanaayo sal allahu alay wasalam oo dabeedna odhanaayo aabbahay camallo fara badan buu samayn jiray oo samafal ah yani dad la xabaalnololinayo ayuu badbaadin jiray oo in la aaso iyagoo nool sida hablihii la aasi jiray iyo dad badan oo noocaas uu badbaadiyo isagu bixiyey qaraabaduu xidhiidhin jiray samafalle ayuu samayn jiray ashyaadaasi waxba ma ka anfacayaan yani ninkaasi nin soo islaamay ma ahayn laakiin waktigii jaahiliyadii islaamnimada ka hor ayuu camalada caynkaasi samayn jiray marka wuxuu weydiiyey ruuxaasi nabiga sal lahu alay wasalam wuxuu weydiiyey waxaas waxba ma ka anfacayaan oo waxba ma tarayaan markaasuu rasuulku wuxu uhi sal lahu alay wasalam ina abaaka low aqara bitawxiidi aabbaha hadduu tawxiidka markaysagaa qiri lahaa oo wax ka sadaqadaysan lahayd ama aad ka soomi lahayd la nafacahu daali taasi waa anfici lahayd waxaan filayaa weliba camal markaysaga kalena inuu yidhi aniga laftaydu inaan camal u sameeyo aan waalidka in laga abaalmariyo aan uga jeedo waxba ma ka taraysaa markaasuu ina abaaka low aqara bitawxiidi aabbaha hadduu tawxiidka qiri lahaa oo fasunta canhu yani aad ka soomi lahayd aw tasadaqta ama aad ka sadaqadaysan lahayd oo sadaqad ka bixin lahayd la nafacahu dalik way anfici lahayd laakiin mar haddaanu tawxiid qirin waxaasi waxba kama tarayaan xadiikaana sheekh albani waxa uu ku quweynayaa silsilatu axaadiisi صaxiixa ayuu ku quweynaya adilo marka waxaa fiicnaan lahay sheekhu inuu soo arooriyo adilada sariixa ku ah baa fiicnaan lahay marka calaa kulli xaal lafdiga tawxiid la yidhaha waa lafdi sharci ah oo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam buu ku soo arooray isagoo sariix ah ku cad aayaadka iyo axaadiistana waxaa ku soo arooray ishtiqaaqiyadiisa iyo erayada laga soo dhambalay oo iyaguna markaa dimnan kuu tusinaya tawxiidka ayaa ku arooray marka waa lafdi sharci iyo lafdi musطalax oo la heshiiyey ma aha aqsaamu tawxiidi arbaca qaybaha tawxiidku waa afar iclam waxaad ogaataa akhi muslim walaalkayga muslimka wahabatanii allah waiyaaka ilaahay aniga hay sugo adigana ha sugo cala alxaqi xaqa haynagu sugee ana tawxiida tawxiidku yanqasimu inuu qaybsamaayo ilaa arbacati aqsaamin afar qaybood inuu qaybsamaayo wahiy afartaa qaybood waxay tahay tawxiid rububiy kow tawxiid rububiya ilaahay rabbinimada in loo keliyeeyo oo bimacnaa kelinimo loo ictiqaadiyo keligii inuu leeyahay keligii inuu yahay khaaliq raasiq mudabbir inuu keligii wax abuuro inuu keligii wax arsaaqo inuu keligii wax maamulo oo makhluuqaadkan ka kala daberaya kala maamulaya isagun yahay cid la wadaagtaana ayna jirin rububiyadu ilaahay afcaashiisa in loo keliyeeyo weeye laba tawxiid ululuhiya ilaahnimada in allah loo keliyeeyo ay tawxiid ululuhiyati lahu baa macnuhu dhacaya ilaahnimada in allah loo keliyeeyo bimacnaa cibaadada keligii inuu xaqu leeyahay in loo rumeeyo keligiina la caabudo waxaa la rumaynayaa keligii inuu cibaadada xaqu leeyahay mar labaadkana waxaa la caabudayaa keligii oo cid lalama caabudaayo saddex tawxiid alasmaa'i waasifaati magacyada in la keliyeeyo iyo sifooyinka ay lahu isaga loo keliyeeyo kelinimo loo ictiqaadiyo inuu magacyadaa leeyahay oo magacyadaa cid la wadaagtaa aynay jirin keligii allah yahay keligii alraxmaan yahay keligii alkhaaliq yahay keligii rabalcaalamiin yahay keligii alkhallaaq yahay keligii aljabbaar yahay wahaakada asmaada kalena waa lamid haddii laakiin erayada magacyada cid kale lagu ilaaqo ama lagu sifeeyo magacyada qaarkood alfaadiyo erayada iswaafaqay laakiin waxa weeye macnaha iyo xaqiiqada farqi weyn baa u dhaxeeya oo haddii la yidhaahdo ilaahay waa alxayu waa ka nool allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum alxayu makhluuqaadka qaarkoodna alxayi lagu ilaaqo yukriju alxaya min almayiti waxaa la odhanayaa alxayu iyo alxay alxay oo ilaahay lagu magacaabay iyo alxayu oo makhluuq lagu magacaabay lafdiga waa iska waafaqeen oo erayada macnaha ka waxna waa wadaagaan oo qadar macnaha ka mida na waa ka dhexeeya qadarkaasina waa ka keensanaya macnaha erayga inaynu fahanno qadarka mushtaraka ah laakiin waxa weeye qadarkaa mushtaragga ahi waa iska kulli baa la yidhaahdaa munfasil ma aha ee mid walba waxa weheliya yani khusuusiyadii cidda lagu sifeeyey ay lahayd ayaa mid walba macno ahaan weheliya oo xayaatada khaaliqa iyo xayaatada makhluuqu qadar waa wadaagaan waxna waa ku kala duwan yihiin oo xayaatada ilaahay loo tiiriyey nolosha ilaahay loo tiiriyey waa nolol ka duwan nolosha makhluuqa yani mid walba khusuusiyadiisii baa wehelaysa waayo sifaatku sideedaba waxay leeyihiin ictibaaraat saddexa saddexda ictibaar waxay tahay sifada haddii la ilaaqo cidnaba aan lagu sifayn iyo haddii khaaliqa loo idaafeeyo iyo haddii makhluuqa loo idaafeeyo waa saddex xaaladood oo kala duwan saddexda macno yeelanaysaana waa kala duwantao farqaa udhexeeya waayo khaaliqa marka loo tiiriyo waxay noqonaysaa sifo ilaahay u munaasiba oo ilaahay jalaalkiisa iyo cadamadiisa iyo weynidiisa yani markaa u habboon marka makhluuqa loo tiiriyana ifadu waxay noqonaysaa sifo makhluuqa u haboon bay noqonaysaa u munaasiba oo dacfiga markaysaga makhluuqa iyo taagdaradiisa iyo maxduudnimadiisa iyo soo darintiisa yani markaa u munaasiba marka la ilaaqo labada idaafo mid walba ay ka maran tahay markaana macno gaaray faa'idaynaysaa qadarka mushtaragga labada ka dhaxeeyay ku dhici miaal cilmi erayga la yidhaahdo haddii la yidhahdo cilmun iyo haddii la yidhahdo cilmullaahi iyo haddii la yidhahdo cilmulmakhluuqi waa saddex xaaladood haddii la yidhahdo cilmigii ilaahay waxaad garanaysaa cilmiga ilaahay inaanu ahay mid xadaysan ou yahay mid mutlaqa oo caam ah inuu yahay waayo ilaahay wax walba waa og yahay laakiin cilmiga makhluuqa haddii loo tiiriyo cilmulmakhluuqi la yidhaahdo cilmiga makhluuqa waxa wey waa xadaysan yahay cilmulmakhluuqi haddii la yidhaahdo iyo cilmulkhaaliqi haddii la yidhahdo waa kala duwan yihiin cilmulkhaaliqi haddii la yidhaahdo waa cilmi aan xadaysnayn cilmiga ilaahay oo mutlaqoo caam oo sii daysanoo wax walba ilaahay og yahay yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu law kaana kayfa yakuunu wuxuu ilaahay og yahay wixii hore u jiray wax allo wixii hore u dhacay waa ka warqabaa waa og wamaa yakuunu waxa jiri doonuu ilaahay og yahay iyo siday noqon doonaan wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuunu wuxuu og yahay waxaan jiraynoo dhacaynini hadday dhici lahaayeen siday noqon lahaayeen u dhici lahaayeen buu og yahay marka cilmiga ilaahay ma xadaysna waa cilmi sii daysanoo wax walba ilahay waa ogyahay laakiin makhluuqa cilmigiisu waa xadaysan yahay waayo waxbuu garanayaa waxna ma garanaayo umuuraha aybkaa ah, kama warqabo qul laa yaclamu man fi samaawaati walardi اlgayba ila allah marka makhluuqi isagoo cilmi lagu sifaynaayo ayuu haddana waxyaalaha qaarkood aanu ogeyn cilmiga makhluuqa ogaalka markaysaga yani makhluuqu wax ogaade wax barto garasho la'aan baa ugu horraysay oo makhluuq weligiiba waxa weeye cilmi iska lahaa oo aan garasho la'aan soo marini ma jiro makhluuq kasta oo cilmi leh mar aanu garanayn cilmigaas oo aanu ogayn ayaa jirtay قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاatiكم laa تaclamuuna شhayئa allah wuxuu idinka soo bixiyey caloolihii hooyooyinkiin idinkaan waxba garanayn addamarta marka cilmiga makhluuqa jahli baa u hormaray cilmigu waa xaadis cilmiga makhluuqu uu cilmi yeeshay waa wax soo dariyey oo dib ka yimi laakiin ilaahay cilmigiisu awal ma leh weligiiba ilaahay cilmi waa ku sifaysnaa mar aanu wax ogaynna ma jirto waa qodob waa hal farqi farqiga labaad makhluuqa cilmigiisa waxaa ku dhacaaya naqsi oo waxbuu ilaawayaa oo waxa weeye waa gaboobayaa qaarkood intay gaboobaan ayaa naqsi cilmigiisii ku imanayaan qaarkoodna waxbay ilaawayaan laakiin cilmiga khaaliqa marnaba nuqsaani kuma dhacayso waa farqi labaad cilmiga khaaliqa waa cilmi caamoo sii daysanoo wax walba uu og yahay cilmiga makhluuquna ma aha cilmi wax walba uu og yahay waa cilmi xadidan waa farqi saddexaad cilmiga makhluuqa ee ciduu ilaahay abuuray ay cilmi yeelataa ilaahay baa ugu nicmeeyo ugu tafadulay oo ka yeelay mid cilmi leh haddaanu ilaahay ka yeeli lahayn mid cilmi lena cilmi ma yeesheen marka makhluuqa cilmigiisa ilaahay baa siiyey laakiin ilaahay cilmigiisa cidima siin waa daati maxaynu haynaa furuq arbaca afar farqi oo u dhaxeeya cilmiga khaaliq iyo cilmiga makhluuqa noloshana sidaasi le nolosha makhluuqa waxaa ka horeeyey geeri nolosha ilaahay geeri kama horreeyna weligii ilaahay waa noolaa weligii xayi buu ahaa nolosha makhluuqa waxaa haleeli doonta yani geeri baa haleeli doonta kullu shayin halikun ilaa wajha laakiin nolosha ilaahay wax geeri la yidhaahdaa ma haleelayso nolosha ilaahay waa daati oo cidi ilaahay ma sii nolosha laakiin makhluuqa nolosha yaa siiyey allah baa siiyey nolosha makhluuqa ilaahay baa ugu tafadulay oo siiyey laakiin khaaliqa noloshiisa cidi ma siin nolosha ilaahay waa kaamila waa dhammaystiran tahay laakiin nolosha makhluuqa naqsaa ku sugan hadda ma aragtaa yani afar farqibaa halkaana ku sugan oo nolol iyo nolol iyadoo makhluuqiina nolol lagu sifaynaayo ilaahayna nolol lagu sifaynayo baa labadii nololood afar weji ku kala duwan yihiin sifaadka kalena waa caynka cayn marka almuhim magacyada marka waxa way ilaahay haddii lafdigooda cid kale lagu magacaabo maaha macnaheedu tashbiihi la diidaayo inay noqonayso marka twxiid اlasmaa'i wاsifaat haddii la yidhaahdo waxa weeye makhluuqaadka cadan baa u horreeyey waa sax haddii la yidhahdo geera u horraysayna waa sax kayfa tkfuruuna bاllahi wakuntum amwaatan faaxyaakum sidaa rabbi kufriyaysaan idinkoo amwaat ahaa qaaraan noolayn ahaa ow allah idin nooleeyey marka almuhim asmaada ilahay iyo sifaatkiisa waa in rabbi loo keliyeeyaa oo loo gaar yeelaa waanu umuurahan waa tafsiilin doona in allah si kooban buu u tafsiilin doonaa afar tawxiid lmutaabaca ahlucilmiga badankoodu waxay sheegaan tawxiidku inuu u qaybsamo saddex qaybood ama inuu u qaybsamo laba qaybood mar waxay yidhahdaan tawxiidku labuu u qaybsamaa oo waxay u qaybiyaan tawxiid اlictiqaad iyo tawxiid cibaada in ilaahay caqiidada loo keliyeeyo oo wuxuu la gaarka yahay loo rumeeyo loo gaar yeelo iyo in cibaadada loo keliyeeyo keligii la caabudo waa laba nooc mar kale waxay ka cabiraan altawxiid alcilmiyu alictiqaadiyu iyo altawxiid alcamaliyu alabiyu waana isla macna bacdi culamada ka midna waxay yidhahdaan tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcibaada asmaad iyo sifaatkana rububiyaday geliyaan ahlucilmiga qaarkoodna way kala saaraan oo waxay yidhaahdaan tawxiidku wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood tawxiid rububiya tawxiid luluhiya iyo tawxiid asma waifaat haddii tawxiid luluhiya la yidhaahdo iyo haddii tawxiid ilaahiya la yidhaahdo iyo haddii tawxiid cibaada la yidhahdo waa bimacnan waa isku macne waayo ilaahiyadu waa cibaadada alahaa waxay la macno tahay waa la caabuday ilahna macnihiisu waa macbuud weeye sheikhu wuxuu maray tawxiidka in loo qaybiyo afar qaybood oo lagu daro tawxiid lmutaabaca raacitaanka nebiga sal allahu alayh wasalam in loo gaaryeelo laakiin tawxiidkii allah la waxidaayay afar kama yeelin sheikhu ee raacitaankii buu yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam in loo gaar yeelo loo keliyeeyo rasuulka keligii la ateeco ayuu wuxuu ka dhigay nooc kale taasna in allahu tacaala wuu tafsiilin doonaa culammada uga horraysay qayb ka midana waa sheegi doonaa marka halkaasaynu dib dhigan doonaa marka tawxiidku wuxuu u qaybsamaa afartaa qaybood dadka qaarkood haddaba waxay markaa casrigan yidhaahdaan tawxiidka ha loo qaybiyo afar qaybood tawxiidka ilaahay la waxidaaye afar ka dhigaan markaas waxay waa tawxiid rububiya tawxiid uluhiya tawxiid asmaa wasifaat iyo tawxiid alxaakimiya ilahay xaakimiyada in isaga loo keliyeeyo bay nooc kale ka dhigeen ahlucilmigu taa waa diideen culamada raasikiintii waa diideen caalim muctabar ah oo culamaa ahli sunna ka mida ah, oo tawxiidulxaakimiya afar kaga dhigay tawxiidkana ma jiro hal caalim ee waxa weeye ammaan wanaagsan ummadda kuleh oo culammadu markaysaga cilmi uga markhaati kaceen oo culamaa ahli sunna waljamaaca ka mida ah, oo yidhi tawxiid alxaakimiya afar lagaga dhigayaa tawxiidka ilaahay la keliyaynaayo ma jiro adif ilaa dalik waxaad kaloo ku dartaa qasad xun baa laga leeyahay oo guluwi xaakimiyada lagu talax tegaayo noocyadii kale tawxiidkana qusuur laga samaynaayo alguluwu fi alxaakimiyi calaa xisaabi tawxiid ayaa looga jeedaa marka inuu xaadis yahay oo soo dariyey oo salaf uga horreeya aynay jirin cid uga hormartay hadday muta'akhiriinta tahay iyo hadday culammadii mutaqadimiinta tahay midnaba iyo in qasad xun laga leeyahay oo aahaar sayi'a bimacnaa raadad xunxumi ka dhalanayaan oo huluwi ahi aawadeed culammadu aad iyo aad bay u inkireen saas aawadeed alcalaama maxamed ibnu saalex alcusaymiin waxa uu yidhi cidda markaysaga waxa tawxiidu alxaakimiya afar kaga dhigta tawxiidka yuctabaru ama yucaddu mubtadican waxaa loo aqoonsanayaa ama lagu tirinayaa inuu yahay bidcoole ahlu cilmi badan oo kale iyaguna saas u inkiray baa jira aad iyo aad markaa u diiday bacdi markay arkeen hadalkan wasaabi iyo mashaayikhda qaarkooda uga horaysay sida ibn abilcizi alxanafi oo hadalkiisa inoo soo rari doono waxay yidhaahdeen iyaguba tawxiidkii afar bay ka dhigeenoo tawxiid ulmutaabacay ku afreeyeene lagumana bidca xukmine maxaa marka isagaa lagu maagayaa ciddii tawxiid ulxaakimiya afar kaga dhigtay tawxiidka waxaa lagu jawaabayaa la odhanayaa laa sawaan yani tan iyo taasi isku mid maaha waa kala duwan tahay oo sababtay u kala duwan tahay waxay tahay yani tawxiid lmutaabaca waxaa looga jeedaa rasuulka sala allahu alayh wasalam in raacitaanka loo gaar yeelo waatay culammadu ka cabiri jireen tajriid lmutaabaca marka tawxiidkii allah la waxidaayay afar ka de laakiin ciddan odhanaysa tawxiid alxaakimiya afar ha lagaga dhigo tawxiidkii allaha la keliyaynayey ee keli loo ictiqaadinayey ee keligii la caabudayay afar qaybood ka dhigeen marka xaggaa waa ku kala duwan yihiin xagga waxa ka dhalanaya waa ku kala duwan yihiinoo tan tawxiid alxaakimiya waxa ka dhashay lana arkay huluwi laguna talax tegay markaysagaa koox xaakimiyadii ilaa qaarkood ay yidhaahdeen yani waxa weeye kelimatu tawxiid ashhadu an laa ilaaha ila allah macnaha ugu weyn ee ay tilmaamaysaa waxa weeye in ilaahay xukunka loo gaar yeelo hadda waa macnaha ugu weyn almuqtada ra'iisiyi limacnaa laa ilaaha ila allah yani waxa weeye macnaha ugu weynay keensanayso laa ilaha ila allah waa in ilaahay xukunka loo gaar yeelo bimacnaa umuuraha kaleo cibaadada keligii in la caabudo iyo magacyada iyo sifooyinka in keligii loo rumeeyo iyo afcaashiisa in keligii marka waxawan yani loo ictiqaadiyo iyo kullu dalika waa ka yar yihiin oo waxa ugu weynaansha badan tawxiid hadalka aan tilmaamayaana kutub bay ku taallaa dad mufakiriin loo yaqaanaa ay marka cabirayaan oo maxamed qudub iyo kayrkiiba ay sidaas yada tasriixiyeen binas ay leeyihiin macnaha almuqtada ra'iisi limacnaa laa ilaha ila allah waa in allaha loo gaar yeelo xukunka hadda ka warran dabeedna ay ku fasireen in badani laa ilaha illa allah inay la macno tahay laa musharica ila allah mid wax sharciyeeyaa ma jiro ilaahay mooyaane ama laa xaakima ila allah de macnahaasina waxa weeye macnihii laa ilaaha ila allahu ay faa'iidaynaysay ee mutaabaqa ahaan ay kuu tusinaysay yani ma aha in allah marka waxa weeye dee xukunkiisa lagu raali noqdo la raacaa waajib weeye laakiin waxay ka farca noqonaysaa cibaadada ilahay keligii la caabudaayo iyo tawxiidka allah keligii la waxidaayay farac ka noqonaysaa mid kale wuxuu yidhi waa abulacla mawduudiye yani waxa weeye aslu lusuul iyo mas'alatu lmasaa'il asalkii asalladaba iyo mas'aladii masalooyinkaba dee isku fuuqsanaysay waxa weeye waa arrinka xaakimiyada ku saabsan hadda ka warran mas'alau lmasaa'il iyo aslu usuul baa laga dhigay cabdulqaadir cawda isaga laftiisu risaaladan la yidhaahdo alislaamu bayna cajzi culamaa'ih wa jahli abnaa'ih waxa uu ku yidhi hadalkaa aan ka yasirayn oo waxa uu yidhi diintu waxay ka kooban tahay islaamku wuxuu ka kooban yahay diin iyo dawlad cabduqaadir cawda odhanaya diin iyo dawlad bay ka kooban tahay islaamku ka kooban yahay markaa diin siday u tahay juska ee islaamka ayaa dawladduna u tahay juska ama qaybta labaad ee islaamka u tahay bal huwa jus'uhu lahamu maya waaba juskiisa waa qaybtiisa sii muhimmada badan oo diintiiyo dawladda dawladdaaba sii muhiimsan hadda ka warran kitaab bay ku taallaa kaasineen maca alasaf risaalada caynkaasi ku qoran tahay xusni dan iyagoo mashaayikhdu ku samaynaaya oo malaha u wanaajinaaya risaaladdan aan u fiirsan ayaa waxaa daabacay iyadoo hadalkaasi binasi ugu yaallo yani waxaa weeye الرئاسة العلمية والدعوة والإرشاد أو ولب وقته ابن باز أي طابعين marka lajna daa'ima dalaabay laakiin dhanniga iyagoo loo wanaajinayo waxay culammadu yani markaa sugi karaan ma aha in la yidhaha diinta dawlad baa ka muhiimsan ee waxa weeye cidda qortayna waxay u qabeen inay markaysaga yani waa la tacaatufeenoo xoogaa dilitaankii dulmiga lagu dilay ayuunbay markaysagaa kula tacaatufeen oo ay ku soo dhoweeyeen waxayna u qaateen risaaladdu inay quman tahay hadalka caynkaasi ku yaallana may daalacan marka almuhim waxaynu uga jeednaa tawxiid lmutaabaca iyo tawxiid lxaakimiya laysaga qiyaas qaadan karo umuraha aynu caddaynay aynu tilmaanay daraaddeed baan laysaga qiyaas qaadan karin culammaduna saasay u kala farqiyeen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed aqsaamu tawxiidi alarbacati aqsaamu tawxiidi alarbacatu kuluha mawjuudaة fi suurati اlfaatixa aqsaamu tawxiidi qaybaha tawxiidka alarbacatu qaybahaasoo afarta ahi kulluhaa dhammaantood mawjuudatun waxay ku sugan tahay fii suurati alfaatixa suuradda suuratu alfaatixa waa ku sugan tahay faqowluhu subxaanahu wa tacaala hadalkiisu ilaahay uu yidhi subxaanahu isaga xumaan ka nasahan oo ka dheer wa tacaala ka korreeye ah bismi illaahi araxmaan araxiim uu yidhi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa ilaahaasoo arraxmaani kii naxariista badnaa ahaaday ee ku sifaysnaa araxmat اlwaasica alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinaya cidduu doono khalqigiisa ka mida ahaaday ayaan magaciisa ku bilaabayaa marka bism illaahi araxmaan araxiim fiiha waxaa ku sugan tawxiid اlasmaa'i wasifaat magacyada keliyaynta ilaahay loo keliyaynaayo iyo wasifaati sifooyinka ilaahay in loo keliyaynaayaa ku sugan oo ilaahay magacyada ula gaarka yahay iyo sifooyinkula gaarka yahay wax ka mida la tilmaamaayo wa qawluhu hadalkiisu ilaahay uu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hadalkuu ilaahay uu yidhi alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa la gaara ilaahaasoo rabbialcaalamiina khalaa'iqda rabbigood ahaaday fiiha waxaa ku sugan tawxiid arububiya rabbinimada in ilaahay loo keliyaynaayaa ku sugan rabbinimaduna waxay tahay waa inuu khaaliq yahay raasiq yahay mudabbir yahay wa qawluhu hadalkiisu ilaahay u yihi araxmaan maaliki ywmi ddiin maaliki ywmi ddiin waa ka mulkiya maalinta abaalmarinta oo qiyaamada ah fiihimaa labada aayadoodna waxaa ku sugan aydan lagu noqoye tawxiid alasmaa'i wasifaat tawxiidka magacyada in ilaahay loo keliyeeyo uu la gaarka yahay in loo keliyeeyo iyo waifaati sifooyinku la gaarka yahay in ilaahay loo keliyeeyo ayaa ku sugan wa qawluhu hadalkiisa uu ilaahay uu yidhi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka adiga oo qura baanu nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga oo quraanu nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa fiiha waxaa ku sugan aayaddaasna tawxiid ululuhiya ilaahnimada in ilaahay loo keliyeeyo bimacnaa cibaadada keligii la caabudo ayaa ku sugan uluhiyadu waa cibaadada ay la macno tahay laakiin bictibaar marka laga eego xagga ilaahay waa uluhiya waa xagga makhluuqa marka laga eegana waa cibaado marka twxiid اlcibaada iyo twxiid اluluhiya waa isku macne wa hadalkiisu ilaahay uu yidhi ihdina الsiraaط اlmustaqiim ihdina ilaahw nagu hanuuni asiraaطa wadada almustaqiima toosan ka bedelo siraata aladiina wadadii kuwii nagu hanuuni ancamta calayhim kuwaasaad u nicmaysay dushooda hayri اlmaqduubi calayhim kuwaasaan ahayn kuwii loo cadhooday aan ahayn wala waladaalliin kuwa markaa anbadayee lumayna aan ahayn kuwa loo nicmeeyey waxa weeyaan waa nebiyada iyo kuwa rumaynta badane sidiiqiinta shuhadada iyo saalixiinta waman yuطic illaha wاrasuula faulaئika maca aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiina wالصidiiqiina wالshuhadaءi wالصaalixiin waxasuna ulaئika rafiiqa ilahay waxau inoo sheegay kuwa loo nicmeeyey ee ilaahay hidaayada iyo hanuuninta uu ku galladaystay ee ugu nicmeeyey inay yihiin nebiyada inay yihiin kuwa rumaynta badan ee runsheegiddana badan inay yihiin kuwa shuhadada ah ee shahiidnimo qaatay inay yihiin kuwa saalixiinta oo mu'miniinta inta kale ah afartaa qole weeye marka macnaha aayaddu wuxuu dhacayaa waxaad inagu hanuunisaa siraata aladiina ancamta calayhim afartaa qolo nebiyada sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta waddadoodii nagu hanuuni ila kuwaasaa ah hidaaye loogu nicmeeye hayri almaqduubi calayhim kuwii loo cadhooday kuwaasaan ahayn kuwa loo cadhooday waxa weeye waa yuhuudda oo nabigu wuxuu uhi sal allahu alayh wasalam alyahuudu maqduubun calayhim wاnnasaara daalluun yuhuuddu waa qaar loo cadhooday ilaahay baa u cadhooday waa qaar loo cadhooday ilaahay ayaa u cadhooday qul hal unabi'ukum bishari min dalika mahuubaة cinda allah man lacanahu allah wغadiba calayhi wajacala minhm اlqiradةa wاlkhanaazira wacabad الطaaguut aayaadkana waa laynoo sheegay iyo hooda inuu ilaahay u cadhooday waa laynoo sheegay nebiguna wuxuu ku fasiray sal allahu aleyh wasalam alyahuudu maqduubun calayhim yahuuddu waa qaar loo cadhoodo ilaahay baa u cadhooday waalnasaara daalluun kiristaankuna waa qaar ambaday oo lumay maxaa loo yidhi qolana waa loo cadhooday qolana waa ambadayna waa lumeen yahuuddu cilmi waa lahaayeen laakiin bareedh bay xumaanta ula imanayeen sharcigana ay u taxriifinayeen oo u bedelayeen marka bareer bay ka ahayd saas aawadee waxaa u munaasiba in loo cadhoodo qolada kiristaanku waxay ahaayeen qaar aan waxba garanayn oo jahliga iyo aqoon darada ku badnaa waana cibaado jeclaayeen saas aawadeed xaqdoon ha ahaadaan laakiin waa xaqii waa ka ambadeen xaqii waa ka ambadeen oo waxaan xaq ahayn bay xaq u qaateen markaasay dabeedna iyagoo isla xaq baa samaynaysaan bay baadidii ku dhaceen marka iyagana dalaal ama ambasho ayaa iyagana u munaasiba waxaa laga qaadanayaa aayadda inaan yuhuudda iyo kiristaanka la shabihin oo laysu ekaysiin ee la khilaafo oo hidaayadu ay ku jirto khilaafka iyaga la khilaafaayo aayadda waa laga fahmayaa fiihimaa labadan aayadood waxaa ku sugan tawxiid lmutaabaca raacista in rasuulka sala allahu alayh wasalam loo keli yeelo oo rasuulka sala allahu alayh wasalam la raaco ila siraatlmustaqiimkii waxaa lagu helayaa in waddada kuwa loo nicmeeyey la raaco waddada kuwa loo nicmeeyeyna waxaynu ka ogaan karaa waddada kuwaasi raaceen nebi moxamed sala allahu alayh wasalam xaggiisa idinka ogaan ka marka rasuulka sala allahu alayh wasalam in la raacana waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga deliishanayaa ihdina asiraata almustaqiim xanuuniyaa inuu ilaahay yahay halkaana waxaa ku sugan ihbaatu alqadar qadarka in ilaahay loo sugaayo ayaa ku sugan waayo ka u xanuuniye wax solansiiyaa ee xaqa cid waafajiya waa allah isagaana hidaayada la weydiistaa haddaanu ilaahay ruuxa hanuuninna ruuxu ma hanuunaayo saas aawadee ilahay baa laga baryayaa hidaayadii marka ducadani waxay tahay ducada ugu badan ee qofka muslimku ku ducaysanaayo waayo salaad kasta uu tukado ragcad kasta wuxuu ku akrinayaa ihdina asiraata almustaqiim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ودعو شن تضبية طبا تضبية طبا رقعدود oo faral ah buu ruuxu tukanayaa hadduu neg yahay oo shanta salaadood rakacaadkoodu waxay isku noqonayaan toddobiyo toban afar iyo afar iyo afar labiyo toban saddex iyo labana u waa toddobiyo toban marka toddobiyo toban goor ugu yaraan ilaahay hidaayo weydiisanayaa hadduu sunnayaal tukadana saas la eg waxa weeye baryadii waa sii badanaysaa o ilahay hidaayada ka baryaayo salaada gudaheeda marka uu ku sugan yahay fadhiga labada sujuudood udhaxeeya waxyaalaha u ilaahay ka baryaayo waxaa ka mid a ah hidaayo marka ilbidhiqsi kasta ruuxu wuxuu u baahan yahay ilaahay inuu hanuuniyo ayuu ruuxu u baahan yahay yani ma aha siday mashaayikhda qaarkood yidhaahdaan ihdina siraata almustaqiim waxaa looga jeedaa ilaahw hidaayada nagu sug sidaa in lagu koobaa waa khalad sax maaha bimacnaa waxay u jeedaan ruuxii hadduu mar tukanaayo waa hanuunsan yahay waxaa laga tilmaamayaa ilaahw hidaayada nagu sug laakiin culamada ahlu sunna waxay yidhaahdeen macnuhu sidaa waa ka ballaaran yahay hidaayadu waa siyaadaa mar hadduu iimaanku ziyaado cinda ahli sunnati waljamaaca hidaayaduna waa korodhaa markaa hidaayo noo kordhi oo noo siyaadi waa soo gelaysaa nagu sug waa soo gelaysaa mas'alo kastoo la ysku khilaafay sida xaqaa nagu hanuuni waa soo gelaysaa ihdinii lima khtulifa min alxaq inaka tahdi man tashaau ilaa siraatin mustaqiim waxyaalaha lagu murmay ama laysku qabsaday laysku khilaafay ilaahw sida xaqa aa na oo na waafaji oo xaqa noo iftiimi oo na raacsii hidaayada noo kordhi hadday xagga cilmiga iyo aqoonta xaqa la garanaayo tee la aqoonsanaayo iyo hadday tahay xagga itibaaca xaqa la raacaayo ay tahay mid walba marka intaasoo umurood baa soo geliyay alأwalu tawxiid اrububiya anwaacda tawxiidka nooca ugu horeeya waa rabbinimada in ilaahay loo keliyeeyo huwa tawxiid rububiya twxiid الrububiyati twxiid الrububiya huwa isagu twxiid اllahi ilahay in la keliyeeyo weeye fii afcaalih yani ficiladiisa loo keliyeeyo bimacnaa loo ictiqaado oo loo rumeeyo cid waxa uu samaynayo la wadaagtaa inaynay jirin keligii inuu wax abuuro keligii inuu wax maamulo keligii inuu wax arsaaqo keligii inuu wax sharciyeeyo sidaa in loo rumeeyo wa macnaahu macnihiisu wuxuu yahay ana allaha huwa almutafaridu biاlkhalqi wاlamri ilaahay huwa almutafaridu waa ka kelida la ah bilkhalqi abuurka iyo wاlamri amarkoo sharciyaynta ah wاlmuujidu lihadihi اlkaa'inaati ka jirsiinaya waxyaalahan jira ee makhluuqaadka ah ka jirsiinayaa min alcadami waayitaan ka soo jirsiinayo ila alwujuudi jiritaan u saaraya usoo jirsiinayaa biduuni shariik mawjid waxay ku cadfantahay mutafarid ana allaha ilaahay huwa almutafaridu waa ka keliil noqday bilkhalqi abuurkiiyo walamri amarka waalmuujidu waa ka jirsiinaya weeye lihadihi alkaa'inaati waxyaalaha jira min alcadami waayitaan buu ka ka soo saarayaa ila jiritaan buu usoo saarayaa biduuni shariikin iyadaan cidi la wadaagin oo cid wax la abuurtaa ma jirto cid makhluuqaadka la maamushaa ma jirto نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من